بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkii jawaahiru albukaari ayaanu ku jirnaa baabu lmuslimu akhu lmuslim muslimka muslimka kale waa walaalkii ayuu baab u yahay yucaawinuhu wayuwaasiihi wuu xiriiriyaa wuuna gacan siiyaa oo waa taageeraa wa canhu aydan sidoo kale waxaa laga wariyey waa saxaabigii hore anna rasuul allaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalama ayaa qaale wuxuu yidhi almuslimu qofka muslimkaa akhulmuslimi muslimka kale waa walaalkii laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yuslimuhu cadow uma dhiibo islaamka waxaa loola jeedaa inuu uga tago meel uu uga baahan yahay hiiladiisa ama inuu musiibo u sallimo uu u dhiibo say noqotaba ma sallimo oo cadow gacanta uma geliyo waman kaana qofkii ahaada fii xaajati akhiihi walaalkii dantiisana kaana allaahu ilaahay baa wuxuu ahaanayaa fii xaajatihi dantiisa intaad walaalkaa baahidiisa ka shaqaynayso taadaa alla kaaga shaqaynayaa subxaana wa tacaala taadaa ilaahay wax kaala qabanaya oo dantaada ayuu ilaahay kaaga shaqayn subxaana wa tacaala waa in allaala intuu adduunka walaalkii u kaalmaynayo waman faraja qofkii ka fayda can muslimin muslim xaggiisa kurbatan kurbo faraja allaahu ilaahay ayaa ka faydaya canhu xaggiisa kurbatan kurbo oo min kurabaati yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamo kurbooyinkooda ka mid ah waman satara musliman qofkii qof muslim ah ceebtiisa qariyana satarahu allaahu ilaahay ayaa u qarinaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaahay ayaa maalinta qiyaamaha asagana u qariya wa can anasin radia allahu tacaala canhu qaal anas wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam nebigii ilaahay wuxuu yidhi naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee unsur u hiili oo kaalmey oo taageer oo gacan sii akhaaka walaalkaa daalim wax dulmiyayaa ow madluuma ama madluumba ahaayaa ha la dulmiyo ama wax ha dulmiyeen walaalkaa taageer oo gacansii qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow haadaa midkani nansuruhu waan u gargaaraynaa oo waa gacan siinaynaa oo waan u kaalmaynaynaa madaluuman hadduu madluum yahay haddii la dulmiyo rasuulkii allow waan u hiilinaynaaye fa kayfa sideedaa nansuruhu ugu hiilinaa daaliman hadduu daalim yahay hadduu daalim yahay si ugu gargaarnaa qala rasuulku wuxuu yidhi ta'khud waxaad qabanaysaa fawqa yadihi gacantiisa fawqa yadayhi gacmihiisaad qaban buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam kaasaa kaalmihiisa ah jaahiligaa ku dhaqmi jiray ayadoo si kale loo rogay unsur aqaaka daaliman ow madluum bay maqleen ama saaday dhihi jireenoo mar allaala markii yaa reer hebel ohoy qof qayliyo iyo seefaha la soo carari jireen maxaa dhacay iyo yaa ku haysta iyo maxaad isku haysataan ma jirin qub qacda inta la galo yaa markii boqol ama soddon ama labaatan dhulka la dhigo ina maxaa kugu dhacay taasaa markaa saxaabadiina nebiga sala allahu calayih wasalam markuu yidhi u kaalmay walaalka hadduu daalim yahay iyo hadduu madluum yahay labadaba waxay dheen hadduu madluum yahay qofka dulmiyaan ka celinaynaa haddiise daalim yahay see loogu gargaara lama dhihin waad garab istaagaysaa labada mare waxaa la yidhi gacantaad ka qabanaysaa dulmigana waad ka celinaysaa kaasaa nasri u ah baabu aldulm dulmigu dulumaatun waa mugdiyaalo maalinta qiyaamaha can cabdulaahi bni cumar radi allaahu canhumaa can ilnabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi aldulmu dulumaatun dulmigu waa mugdiyaalo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo baabu man kaana lahu qofkii ay u sugan tahay madlamad wax dulmi ah oo dulmi uu ka dulmiyey cinda arajul qof agtiisa faxalha lahu ha ka xalaal noqdo haddaad qof dulmisood xoola ka qaadatay ama aad xamatay ama aad caysay ama wax uun xaggiisa xaggaaga ka soo jira ka xalaal noqo can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man kaanat qofkay u ahaata lahu asaga madlamatun wax dulmi ah madlama liaxadin axad oo min cirdihi sharaftiisa ah ow shay-in ama shay-un ah wuxuu raba ha noqdee maal ama jaraaxaad iyo wixii markaa la mid ahba qofkii qof kale agtiisa ay ka soo jirto falyataxallalhu ha ka xalaal noqdo minu xaggiisa macnaha iska siiya haddaba hana u celiya alyowma maanta qabla ka hor allaa yakuuna intaysan ahaanin wakhti diinaarun walaa dirham aan la kala qaadanayn intaan la gaarin wakhti dirham iyo diinaar isticmaalkiisa uu dhammaaday in kaana lahu camalun saalixun qofkii wax dulmiya xaggiisa soo jiro qof walaalkii xaq lahaa xaggiisa soo jira hadduusan u celin hadduu camal fiican lahaa ama uu leeyahay ukhida minhu waa laga soo qaadayaa xaggiisa biqadari madlamatihi intii madlamadiisa in la eg oo xasanaad aha laga soo qaadayaa wain lam yakun lahu xasanaatun hadduusan xasanaad lahayn xasanaad laga soo qaada hadduusan lahayn bani aadam gaf iyo xumaan laga weynaynine ukhida min sayi'aati saaxibihi saaxiibkii dembiga uu ka galaa sayi'aadkiisii laga soo qaadaya fa xumila calayha kolkaasaa lagu xumbaarayaa dushaa laga saarayaa dembigii intii la mid ah intuu ku dulmiyey dad badan baa dembi aysan gelin ku geli doona aakhiro naarta oo sababtuna ay tahay inay xanteen ama ay qofkan dulmi gaarsiiyeen ama dhiig ay ka daadiyeen ama ay qadfeen in allaala inta xasanaadkiisa dhammaadoo dad soo hara dadkiibaa inta sayi-aad laga soo qaado dhabarka laga saari kadib baa naarta lagula tuurayaa waa dadkuu rasuulka muflisiintii faqiirada ku tilmaamay baabu idmi mandal qofkii dulmiya shay-an oo min alardi shay dhulka ka mid ah aw dadka dhulka isku dagaala aw dadka maanta meele aysan lahayn haystaa aw dadka maanta jidka ay bulshada iyo dadweynuhu ka dhaxeeya dhistaa qofkii dulmiya shay arlada ka mid ah can siciid bin zayd radia allaahu tacaala canhu qaale wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulkii allaan maqlay sala allahu calayhi waaalihi wasalam yaquul asagoo odhanaya man dalama qofkii dulmiya min alardi dhulka xaggiisa shay-an shay ka dulmiya dawiqahu waxaa qoorta looga duubaa oo dhabarkii qoorta laga saaraa min sabci ardin toddobada arlo hal taakaad u dagaalamaysood rabtay maaho inaad boobto toddobadaba ho waxaa macquul ah taakadii inta hoos loo sii wado ilaa toddobada arle laga gaara in qoorta loo saaraayo waa intuu dulmiyey qole waxay dhaheen arlada toddobada ah oo dhan baa dhabarka laga saarayaa intuu qiyaamo taagan yahay kadibna wixii u soo baxuu leeyahay weliba saciid bin zayd markuu xadiidkan sheegahayey waa xilli naag ay ku masabidatay dhul uu leeyahay inuu markaa ka qaatay dhul uu leeyahay in markaa ee uu ka boobay kolkaasuu habaartamay in dhool bay noqotay dhulkii bay ku dhex dhimatay markhaati markii loo baahdayna xadiiskan buu markaa akhriyey e, saciid baabu aladdu alkhisaami kuwa dooda badan baabka ayuu baab u yahay can caaishata radia allaahu canha can ilnabiyi qaal ina abqada arijaali ragga kuwa loogu necab yahay ila allaahi ilaahay xaggiisa caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye alaladu alkhisam waa kuwa dooda u saaxiibka ah khisaamka iyo dooda kuwa u saaxiibkee dooda badan waaye can zaynab binti um salama anna ummaha hooyadeed can zaynab oo binti ummi ah anna ummahaa hooyadeed ummu akhbarathaa waxay u sheegtay gabadheeda can rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa ay uga sheegtay sala allahu calayhi waaalihi wasalama annahu samica inuu rasuulku maqlay khusuumatan dood bibaabi xujratihi qolkiisa iyo qowladiisa albaabkeeda yuu dood ka maqlay rasuulka laba nin oo ku doodaysay fa kharaja ilayhim wuu u soo baxay fa qaala wuxuu yidhi innamaa ana anigu basharun bani aadam baan ahay aniga xagga khalqigayga iyo dabcigaygu waa bani aadam laakiin nebi baan ahoo waxi baan idin dheerahay inta rabbi khalqay inka u khayr badan baan ahay laakiin dhinaca kale bani aadam baan ka ahoo malag iyo jin intaba ma ihi wa innahu ya'tiinii waxaa ii imaanahaya alkhasmu kuwa doodahaya dad khasmi ahoo dood dhex martay baa ii imaanaysa saan u kala xukmiyo falacalla bacdakum la arkay qaarkiin an yakuuna inuu ahaada ablaqa mid ka ballaaqa badan ka caddaysasho badan min bacdin qaarka kale wuu ka hadal badan yahay nin baa laga yaabaa garta leh laba hadalnaan isku toosin karin ka kale oo dulmiga watana inuu fasaaxad fiican yahay afka uu ugu shushubo kana uu aamusuu hadli waayo kadibna kii gardarrada lahaa ee hadalka fiicnaa ku hadlay in loo xukmiyo way dhacdaa ninkaa hadal badan dhaxal aabbuu ku qaadsiiyaa qolaa tidhi intaa kadibna rasuulku wuxuu yidhi oo fa axsibu aan u maleeyo hadalkiisaas isku tootoosantiya balaaqada annahu sadaqa inuu run sheegay oo fa aqdiya lahu aan u xukmiyo bidaalika arrintaa hadalkaa iyo balaaqada uu ku hadlay asoon xaq lahayn inaan u xukmiyo haddaan waxyi lagu qabanin ee ogaada faman qadaytu qofkaan u xukmiyo lahu asaga bixaqi muslimin qof muslim ah xaqiisa fa innamaa hiya ayadoo waxay noqonaysaa dabcatun min annaar gobol naar ka mid ah cad naarta ka mid ahaan u xukmiyey nebiyaa ii xukmiyey iyo maxkamad baa ii xukmisay xaq aadan lahayn kugu xalaaloobi maayo qofka muslimkow iska ilaali falya'khudhaa ama ha qaato ow falyatrukhaa ama ha ka tago asay jirtaa haddaba faraha iskagala baxa dadka waraaqooyinka been abuurka samaystay ee guryaha ayagu aysan lahayn iyo dhulalka aysan lahayn raba ku dooda maxkamaddanu u saxiixdo ayagoo tixgelinayo dukumeentiyaalka uu wato ama markhaatiyaala beena uu keenstay ogow kuugu xalaaloobi mayso waxaad qaadatay gobol naarta ka mid ahaa gacanta kuugu jira qaado ama ka tag haddaba nin baa dhahay rasuulka allah wax yar haddii yihiin ka waran waxaan walaalkay ka qaatay markaasu uhi wain kaana qadiiban min araag caday laantiisba ha ahaado maxaa wax yar ah dabaqyaa la kala qaadanayaa dhul baa la kala qaadanayaa hanti ii maal baa la kala qaadanayaa dadkii maanta waxay noqdeen dadaan hami aakhiro ku jirin dadaan cabsi aakhiro ku jirin adoo bannaanka iyo kubriga hoostiisa seexda biriijka ama buundada hoosteeda baa ka dhigtaa kaaga khayr badan fillo aadan lahayn intaa dhex seexan lahayd xoolo fara badan oo aadan lahayn oo jeebka ku qaadato bengi dhigato waxaa kaaga fadli badnaanayo kaaga fiican kaagana khayr badan hal taano inaad jeebka kuugu jirto waay maalinta qiyaamaad ku badbaadaysaa can cabdullaahi bni camar <clears throat> radia allaahu canhuma can ilnabiy nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi arbacun afar man kunna qofkii laga helo ama ay ku sugnaadeen fiihi gudihiisa kaana munaafiqan waa munaafiq ow amase man kaanat fiihi qofkay ku sugnaato khasla qayb oo min arbacatin afartaa ka mid ah afartii haddaysan ku wada sugnayn haddii khaslo ama qayb ay ku sugan tahayna kaanat fiihi khaslatun ama khaslah ayaa ku sugan oo min annifaaqi munaafiqnimo ah xataa yadacahaa ilaa isaga tago laakiin hadduu faraha kala baxo uu iska daayo ka towba keeno munaafiqnimadii waa ka baxaya kow idaa xadada kadaba markuu sheekaynayo hadduu been sheego waa qayb nifaaq ah wa idaa wacada haddii lala ballamana akhlafa hadduu guub yeelo oo ballantii uu buriyo ayadana waa munaafiqnimo waidaa caahada marka lala ballamana waidaa caahada qadara ballan fura oo qiyaana waidaa khaasa marka uu doodayana fajra wuu faajirnimo falaa been buu ku doodaa xooluusan lahayn buu sheegtaa xaquusan lahayn buu yidhaahdaa ana iska leh qofka xaaladiisu saaxay noqoto waa munaafiq munaafiqana fi darki alasfali min annaar darakaadka iyo jaranjarooyinka ugu hooseeya ee naartuu markaa leeyahay baab wuxuu baab u yahay qasas almadluumi madluumka qisaaskiisa qofka madluumka ah sida wax loogu qisaasayuu ilaahay u siinaya madluumka can abi can abi alkhayr can cuqbata bin caamir qaala qulnaa lilnabiy nebigaanu ku nidhi innaka adiga tabcaunaa innaka adiga tabcafunaa fananzilu biqowmin waadna dirtaa kadib baan qoom ku degnaa qoom laa yaquruunanaa manana dayfaan qoomka haddaan u tagno <clears throat> nama karaamaynayaan nama maamuusayaan nama marti soorayaan macnaha laa yukarimuunana walaa yuqadimuuna zaadan aw maa waa martiqaad mana qiraan oo nama sooraan famaa tara maxaad ka arkaysaa fiihi dhexdiisa fa qaala lanaa wuxuu noo yidhi nebiga in nasaltum haddaad degtaan in nasaltum biqowmin qowm haddaad uu degtaan oo fa umira lakum laydiin amro bimaa yembaqii wax u habboon lidayfi martida faaqbaluu ka aqbala wa in lam yafcaluu haddaysan saa yeelin fakhuduu ka qaata minhum xaggooda xaqa dayfi martida xaqeeda marti xaqiisa ka qaatii qof marti ah xaqa uu leeyahay martida in la sooro waa waajib dowal islaamiya haddii ay jirto haddii qolo qole u soo martiso oo ay u diidaanay damcaan inay ka seexdaan duwalka islaamiga waxaa lasmi ku ah xoog inay uga qaadaan inta martiqaadkoodu yahay saa darteed ilaahay oo la rumeeyey qiyaamo rumaynteeda ayay ku xidhan tahay martidoo rasuulku wuxuu yidhi qofka ilaahay iyo maalin qiyaamo rumaysan martida ha maamuuso baabu laa yamnacu jaarun jaa'ir deris yuusan deris ka mamnuucin wuxuu uga baahan yahay xaggiisa can abi hurayra radi allaahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yamnacu jaarun deris yuusan ka mancinin una diidin jaarahu deriskiisa an yaqhrisa inuu ku dhegsado khashabatan qori fii jidaarihi derbigiisa waxbuu rabaa inuu dhisto wuxuu kaaga baahday gidaarkaaga inuu qorigiisii alwaaxiisa ku dhegsado ha u diidin an yaqhrisa khashabatan qashabahu sida riwaayadaha qaarkood ay tilmaameen qasharihiisa fii jidaarihi baabu ljuluusi fadhi ayuu baab u yahay fii afniyati bannaanada la fadhiisto fii afniyati duuri xaafadaha bannaanadooda iyo wa cala sucadaati bannaanyada afniyada duurka waa barxadda meesha bannaanka ah sucadaadkana waa waddooyinka haddaysan waddadu xirnaynin can abi saciidin alqudri radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi iyaakum waxaan idinkala digayaa idinka iyo waljuluusa <clears throat> fadhi la fadhiista cala turuqaati waddooyinka warjidkaan ha fadhiisanina faxno iyo shiddo badan buu leeyahay dadkaad dhibaysaan mashaakil badan baa jiree iska ilaaliya fadhiga waddooyinka faqaaluu waxay dhaheen saxaabadii maa lanaa budda kama maarmi karno inamaa hiya majaalisunaa waa makaanu fadhiyaalkeenna nataxaddafu fiiha waannu ku sheekaysanaa qaala rasuulku wuxuu yidhi faidaa abaytum haddii aad diiddeen ila almajaalisa fadhi maahee wax kale faactuu siiya adariiqa jidka xaqahaa xaqeeda siiya faactuu adariiqa xaqahaa qaaluu waxay dhaheen wamaa xaqu tariiq dariiqa xaqiisu waa maxay qaala qaddu lbasari indhaha oo la laabo wa kafu aladaa dhibka oo la celiyo wa raddu asalaami salaanta oo la qaado qofkii ku salaamo aad ka radiso waamru bilmacruuf iyo wanahyu cani ilmunkari macruufkood amarta iyo munkarkood dadka ka reebto intaa haddaad samayn kartana fadhiisa jidka haddaadan samayn karinna xaqa jidka ma gudi kartide gurigaaga gala fadhiiso baabu akhdi maa shay qaadashadiisa waayo baab uu yahay yuaddi la guto fi tariiqi jidka baabu akhdi maa yu'adi waxaa dadka dhibaya fi tariiqi in laga fogeeyo laga qaado iyo wa isaalatihi in laga zuuliyo laga baabi'iyo iyo wa imaadati aladaa in laga fogeeyo dhibka can abi hurayrata radi allaahu canhu ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay baa qaala wuxuu yidhi baynamaa wakhti rajulun nin yamshi uu ku socdo biqariiqin wado wajada wuxuu ka helay qusna shawkin qodax kortunkeeda ayuu ka helay waddadii taalla dadkay dhibi jirtay baa la yidhi fa akhadahu wuu ka qaaday fa shakara allaahu lahu ninkii baa ilaahay u shukriyayo rabbi ayaa u mahad celiyey ninkii faqafara lahu wuuna u dembi dhaafoo macnaha camalkaa fiican ee uu sameeyey ayuu ilaahay ka aqbalay subxaana watacaala khayr iyo wanaag buuna ilaahay ku abaalmariyo dembigiisii buu u dhaafay baabu annahbi buubid ama qaadashuu baab u yahay bikayri idni saaxibihi qofka saaxiibkii asaguusan u idmin xoolo qof leeyahay oo aad iska qaadato qofkii lahaa oo aan fasax ku siinin wa canhu aydan abi hurayre qaale wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi laa yaznii ma sinaysto azaanii zaaniga xiina yazni marka uu sinaysanahayo wahuwa mu'minun asagoo mu'min ah isagoo <coughs> mu'min ah oo iimaan ku sugan ma sinaysanahayo oo macnaha waxaa loola jeedaa xilliga xumaanta uu saaran yahay xilliga xumaanta uu ku jiro iimaankii baa laga siibay walaa yashrabu macaba alkhamra khamrada xiina yashrabu markuu cabahayo wa mu'min asagoo iimaan leh walaa yasriqu mana xada xiina yasriqu markuu xadayo wahuwa mu'minun asagoo mu'min ah walaa yantahibu ma boobo ma qaato nuhb nuhbatan boobid iyo qaadasho yarfacu annaasu fiiha dadkuna ay ku kor qaadayaan absaarahum argyaalkooda macnaha ay u jeedaan oo ay saa u fiirinayaan xilliga uu qaadanayo ee uu boobayo ninkaa indhahooda xiina yantahibuhaa marka uu boobahayo wahuwa mu'min asagoo mu'min ah nin iimaan qalbigiisa ku sugan kuma dhacaayo xoolo walaalkii muslima uu leeyahay inuu markaa boobo baabu kasri sabiil saliidka jijabintiisa baab u yahay iyo qadli alkhansiir doofaarka dilitaankiisa <clears throat> saliibiyada waa calaamada saliibka ah wa can aydan can rasuuli illaahi qaal laa taquumu saacatu <clears throat> saacadda qiyaamo qumi mayso oo dhici mayso xataa yanzila ilaa uu ku soo dego fiikum dhexdiina ibnu maryama maryama wiilkeeda waa nebi ciise calayhi assalaam ciise waa imaan doonaa aakhiru zamanka waana calaamaadka lagu garto aakhiru zamanka ciina maryama idiin imaan doona xakaman asagoo xaakim ah xaakim wax kala xukmiyo ah muqsidan caadilna ah macnaha waa muqsid garsoore cadaalad badan asagoo ah fayagsira wuxuu jijabinayaa assaliida saliibiyada oo dhan wayqatula wuxuu dilayaa alkhinziira khinsiirka wayadacu wuxuu dhigayaa aljizyata canshuurta canshuurtiina markaa wuu dejinayaa wayaqbid wayafiid waxaa shubmahaya almaalu maalka xataa intii laa yaqbalahu axadun axad uusan aqbalin qof xoolo raba oo qaataa la weynayaa macnaha idan qof kasta waa taajir baabu man qaatala duuna maalihi qofkii dagaalama maalkiisa sukadiisa gurigaagaa laguugu soo weeraray hantidaada la rabaa in xoog lagu qaato waad la dagaalantay qofkii si xukunkaagu noqonaya iyo xukunkiisaba can cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu alnebiya nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya man qutila qofkii la dilo duuna maalihi maalkiisa sukadiisa fahuwa shahiidun waa shahiid nin bay rasuulkii allow baa isoo weeraray inuu xoolahayga qaatee maxaan sameeyaa ha ka yeelin buu yidhi hadduu ila dagaalamana iska celi hadduu i dilo shahiid baa tahay haddaan dilo waa ahlunnaar saasuu ugu jawaabay sala allahu calayh wasalam baabu alkhata khata ayuu baab u yahay iyo walnisyaana ilowshu iyo waalcamalu biniya camalku inuu niyadu yahay qaala sala allahu calayhi wasalam likulli imri'in shakhsi kasta wuxuu leeyahay maa wixii uu niyeystay walaa niyata niyo ma laha lilmukhti'i iyo wannaasi ka gafa iyo kan halmaansan halmaanka iyo mukhti'a labadaba can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala alnabiyu sala allahu calayhi wasalam ina allaha ilaahay tajaawasa wuxuu ka dhaaf wuxuu uga dhaafay lii ani can ummatii ummaddayda xaggooda maa waswasat bihi suduuruha waxay xabadiyaalkoodu ku waswaasta maa lam tacmal haddaynan camal falin aw takallam ama aysan ku hadlin wax qalbiga iska soo galay ilaahay wuu noo dhaafay subxaana wa tacaala raxmad darteed iyo nebiga sababtiisa sidaa darteed haddii wixii niyaddaada soo galay aad camal qabato waa laguu qori haddaad ku hadashana waa laguu qorayaa intiisa niyaddu ku eg tahay ilaahay wuu noo dhaafay marbaa waxaa soo degtay waa laydin qabsanaya wain tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuuhu yuxaasibkum bihi illaah saxaabadii way ka argagaxeen aayadda kadib baa ilaahay ka nasaqay waayo waxa qalbi soo gala iyo haddaad ku hadashaan iyo haddaad labadaba waa laydin qabsanaa ma sahlana ilaahay baa ka tirtiray oo raadkeedii soo dejiyey laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay naf ma kallifaya ilaa awooddeeda maahane waxay kasbatay leedahay waxay qabsatana waa loo qaban oo xumaan ah rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na rabbana walaa taxmil calayna isran kama xamaltahu cala aladiina min qablina rabbana walaa tuxamilna maa laa taaqata lana bihi wacfu canna واغfir lana وارxamna anta mawlaana faاnsurna clى اlqowmi اlkaafiriin ilaahay waa yahay buu yidhi subxaana wa tacaala iyo nacam saa darteed baana laga dhaafay nagalana nasaqay aayaddii tilmaamaysay qalbiga waxa ku waswaasaa in laysku qaban doono can cumar bn اlkhطaab radia allahu canhu can اlnabiyi sala اllahu calayh wasalam qaal alacmaalu biاnniyati camaladu waa niyada meeshay ka ansaxdee laga fiiriyo sabaabta looga siyaadiyo qofka waa niyada walimri'in qof kasta maa buu leeyahayna waa uu niyeysto faman kaanad qofkay ahaata hijratuhu hijradiisa ila allaahi ilaahay xaggiisiiyo wa rasuulihi rasuulkiisa fa hijratuhu ila allaahi wa rasuulihi ka hijradiisii wuxuu u hijrooday waa ilaah iyo rasuulkiisa waman kaanad hijratuhu qofkiisay hijradiisu ahaata lidunyaa adduun yusiibuhaa inuu helo aw imra'atin ama naag yatasawajuhaa uu arooso yatasawajuhaa fa hijratuhu hijradiisu ilaa maa haajara ilayhi waa wuxuu u hijrooday ilaahay xaggiisa wax habaaba uu ka leeyahay ma laha camalkiina wuu qabtay hijradiina wuu sameeyey habaabna ma laha waayo wuxuu u hijrooday inuu naag helo ninbaa xilligii hijrada gabar doontay haddaad rabtay inaad i guursato hijro dal bay tidhi markaasuu hijrooday rafaadkii hijrada dhibka waa maray laakiin maxay ujeeddadiisu ahayd ummuqiys inuu helo saa darteed baa markaa nebigu xadiidku akhriyey asagana waxaa la yidhi waa kii ummuqiys u hijrooday baabu idaa utiya axadukum qaadimahu hadduu ula yimaado axadkiin shaqaalihiisa bitacaamihi raashinkiisa kii jikada kuugu jira iyo kuugiibaa cunto intuu kuu kariyey kuu keenay maxaad samayn doontaa can abi hurayra radi allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala wuxuu yidhi idaa ataa hadduu ula yimaado axadakum axadkiin khaadimuhu shaqaalihiisa bitacaamihi tacaamkiisa uu u keena fa in lam yujlishu hadduusan fadhiisinaynin macahu micigiisa waa inaad dhahdaa kaala fariisa ila cun haddaadan taa yeeli karin falyunaawilhu ha gaarsiiyo ha siiyo luqmatan aw luqmatayni hal luqmad ama laba luqmadood ow uklatan ama cunitaan ow uklatayni ama laba cunitaan fa innahu maxaa yeelay shaqaaluhu waliya cilaajihi cilaajahu raashinka bislayntiisii hagaajintiisii diyaarintiisa ayuu weli u ahaaye asagaa tawaliyey oo u istaagay cilaajahu ee bislaashihii bislayntiisa inuu hagaajiyo tacaamka uu taxsiiliyo aaladii buu dabka saaray qaaci baa indhaha ka galay dabkii wixii baa ku soo daaddaatay wax fara badan oo dhiba ayuu maray fadhiisii ha kula cuno haddii kala sii luqmad iyo laba luqmadood wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam